bismillahi raxmaan raxiim kulan wacna wanaagsan saaxiib yaal meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka goorahan oo kale ayaad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale wacan saaxiibayaal waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay bisha koowaad sagaalkeeda sanadku waa qodobada barnaamijka falanqaynta wararka haddii ala yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya maamulka puntland oo dawladda soomaaliya ku eedeeyey inay raalli ka tahay in somalilan ay sii joogto gobollada sool iyo sanaag militariga soomaaliyana waxa uu sheegay in maalmaha soo socdo ay soo afjari doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada mudug iyo galgaduud barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaad kaloo degeysan doontaan wararkii u dambeeyey shirka dib u heshiisiinta lagu wado inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qodobadaas iyo dabcan wixii hore inugu soo korno intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeen waxaa qayb ka ah xubintii joogtada ahayd ee kalamaan oo aad barnaamijka kaga barateen ee u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta wararka maayo dada maabeero manago hobtigegeero mookihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad midashnoodeen rubadoo ku jirmaa nafaqaa jirasha moodeeni dhumbadool ku jira maaha macdan buu dushee taala qiimiga in badan heere nafaqaa jirasha moodeeni dhumbadool ku jira maaha nafaqaa jirasha moodeeni dhumbadool ku jira maaha

waa ayayda garanto waxaanahay bukaan sooco keligay haddaan booyo haddii aanba hordiiqo keligay haddaan booyo haddii aanba hordiiqo waaqayayda garanto waxaanahay bukaan soon baaqayayla garan doon waxaanahay bukaan soocod

geeda kubugahana suugoobda inta weyn laxaa beelay bukan socodka tira gooba waroon beeni soconaynin beerina waxadimayso waroon beeni soconaynin beerina waxadimayso

deligay haddii aan saaxiibyaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka falanqaynta wararka aynu gudagalno barnaamijkeena ee haddaynu ku bilowno puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi danni ayaa waxauu faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey sababta puntland ay u diiday inay saxiixdo laba qodob oo shirkii dib u heshiisiinta ee golaha wadatashiga qaranka ee dhowaan ka dhacay muqdisho ay diiday puntland inay saxiixdo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa qodobka ugu horreeya waxauu ku tilmaamay in puntland ay ka biyadiiday kaasoo ahaa nidaamka habka garsoorka dalka qodobka kale ayuu ciidani waxa uu ku tilmaamay habka maamulka heer federaal oo u qeybinayo nidaamka heer dowlad goboleed ee dalka sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani wuxuu ka hadlay mar labaad arinta laascaanood ee qalalaasaha ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu dhinaca kale dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay raalli ka tahay in somalilan ay sii joogto gobolada sool iyo sanaag madaxweynaha puntland oo arrimahaasi oo dhan ka hadlayay waxa uu yiri laba qodob ay dowladda puntland aysan wax ka saxiixan ogolaanna labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkeen uu noqonayo oo ah garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatomo dastuurka iyo shuruucda annagu aan leenahay waxaa meesha la keenay wax kaa ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay puntland aqbasho kolle intii ani garashadaydii markaas ahayd waxaa kaloo ahaa qodob isna weheliyey habka maamulka dowladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysanno iyo doonista iyo caqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaarku u ahaa waxaa meesha ka soo baxday qorsho u eg in mar labaad dib loogu cinayo dalkan inuu central noqdo oo aan dadkan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awoodayda dastuuriga ma ahayn go-aanada noocaaso kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadayda maxaa hadda marka lala gudboon waxaan insha allah berri soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dowladdan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynaynan oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxaladda cusub marxaladda cusub waxaan ula jaan qaadaynaa annagoo ahayn dadkii midnimada soomaaliya dhaliyey dadkii midnimada iyo dowladnimada soomaaliyeed ka shaqaynayay dadka nidaamka federaalka iyo dowladnimada gundhiga u ahaa maxaan rabnaa marka bayskiinnu annagoo ilaalinayna midnimada dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dowladnimo dowladda puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqayso dowladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirta labada dowladoodba ay qorayaan waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiban ee hortaminta leh waxa ugu muhiimsan oo halkaa ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurka in la dhammaystiro iyadoo qadiyadii somalilan aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobolada sool iyo sanaag la doonayo in somalilan iyada oo maqangacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna puntland ma aqbali karto waxaa ugu horeeyana waxa weeye puntland iyo somalilan qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqan ee puntland la soo celiyo dadka puntland dhibaatada loo geysanayo aan wax ka nidhaahno xalka soomaaliya siduu imaanayana albaab isku mida laga galay albaabo kala duwan aan ah laga gelin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraal ah iyo qodobadeeda ayay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii isdabajooga ahaa ee dowladnimada soomaaliya lagu dhisay shirkii federaaleynta ee dowrkay ka qaadatay dib u soo celinta caasimadda inay dalkan ku shaqayso wixii ay ku bixisay dastuurka ku-meelgaarka ah in laga saaro wakhtigii ay gelisay oo garowa one iyo two iyo shirki gaalkacyo ay gaarsiisay himilada ay raadinayso waxay ahayd inay dhalato dowlad federaalah oo dadku wax wada leeyihiin waxna kale leeyihiin dadku ku kala qaboobo dadka aan la barakicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada keliya la geersiiyee qorshaheenna waxa weye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka puntland meel kasta uu joogo waayaha dhegeystayaakaasi wuxuu ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani wuxuuna ka hadlayay mar kale arinta ama qalalaasaha ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoo dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay raalli ka tahay siduu hadalka u dhigay in somalilan ay kusii sugnaato sool iyo sanaag dhinaca kale qodobadii puntland ay ka biyadiiday shirkii u dambeeyay ee golaha watashiga qaran ee caasimadda kusoo gabagaboobay ayuu sababta puntland ay u diiday uu faahfaahin ka bixinayay madaxweynaha puntland markana aynu aadno gobolada dhexe ee dalka eh milatariga soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu soo afjari doono howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada mudug iyo galgaduud ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay kusii siqayaan deegaano horleh oo ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo aagga mise gawaah iyo ceeldheer deegaanada u dhexeeyo dhaqdhaaqayo xoogan ciidamada xoogga dalku ay ka wadaan jenaraal cali caraaye cosoble gacmudule oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ah ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka waxuu kula hadlay magaalada misegowa ee gobolka galguduud waxaana uu ka dhawaajiyey in howlgalka uu yahay mid ballaaran oo saf ballaaran ah isagoo intaasi ku daray in maalmaha soo dhow oo fooday nagu soo hayo ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay gebi ahaanba soo afjari doonaan oo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socdo qeybo ka mid ah deegaanadaas marka waxaan u baahnayn in ciidanku soo kordhaan u baahnayn in qalabku soo kordhaan u baahnayn in farsamada iyo fikirku soo kordhaan u baahnayn marka waxaan leenahay soo dhowaada waana u mahad celinaynaa intii soo abaabushay iyo intii qalabkan iyo hubkan iyo soo diyaarisay dhammaantoodna waa u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan rabaa sida aad ogtihiin halkan waxaa lagu jiray dagaal lagula dagaalamayo nimankan khawaariijta dagaalkaas waxaa iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay in nimankaas dalka laga saaro arrimahaas iyadoo laga duulaayo annaga waxaan bilownay howlgalladii dalka dhammaan ka bilowday gobollada dalka ayaan qayb ka ahayn intaan iyo inti kale oo maalmo idinka soo horraysaba e, e, waad ogtihiin wax badanaa lasoo qabtay eh, eh, hiiraan waa ogtihiin eh, waa ogtihiin shabeellada dhexe maamulka muxuu ahay hiir shabeelle dhammaan cadowga waa laga xoreeyey haddana waxaan ku jirnaa gobolka galguduud oo intiinan hadda noo timid iyo intii hore u sii joogtayba ay ka tirsan yihiin maamulkaas marka waxaan rabaa inaan halkan aan idiin sheego inay masaafo kale idiin dhiman tahay iyadoo eh, qaybna laga soo qaatay meelahaas aan idiin sheegay iyo dibuxurayntaas iyo howlgalladaas lagu jiray eh, dadkan hadda meesha joogay oo idinka soo horreeyana runtii sharaf iyo karaamo ayay ku lahaayeen runtii waa ku ammaana saraakiishii iyo ciidankii howlgalkaas ku soo jiray waxaan leeyahay adinkana waa mahadsantihiin wixii aad soo qabateen wixii ku dhintana ilaahay ha u naxariisto wixii u ku soo dhaawacmana ilaahay ha bogsiiyo intaas waxaa noogu xiga runtii dagaalku waa socdaa waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda wakhti aan dheerayn inuu soo af jarmi doono ma ahan inaan gobolka galguduud iyo mudug keliya u soconno keli waxaan u soconnaa dhammaan gobollada dalka soomaaliya meel kasta oo ay khawaariijtu ku sugan tahay marka aan ka soo dhammaanno mudug iyo galguduudna waxaa loo jihaysa doonaa gobollada kale ee ay cadowga ku sugan yihiin waajibaadkaasaad marka qayb ka tihiin saraakiisha iyo ciidanka xala noo yimid iyo kuwii habiin hore noo yimid iyo kuwii kasii horreeyeyba marka waa mahadsan tihiin soo dhowaada waa waxaa aad iyo aad ammaan iyo xusid mudan runtii dadka xoogoodii iyo xoolahoodii isku soo daray in la ammaanay mudan yihiin waa ammaanaynaa in sha allahu tacaalaa cadowgaanu waa cibaado waa khawaarij in lala dagaalamo haddii aad dhimatana waxaad waxaa tahaluujinno haddii aad ku dhaawacanto sidoo kale marka waa cibaado u baahan dadku inay ka wada qayb qaataan marka waa hubaa inaysan hadda dadkan usoo diyaargaroobay oo xooggoodii iyo xoolahoodii eh, soo diyaariyay inaysan u baahnayn tilmaan maxaa yeelay marka horeyba aragtidaas iyagoo ka duulayay isu soo diyaariyeen inay cadowga iska dhiciyaan marka eh, taas markaan taas ugu gudbo waxaan rabaa inaan halkan baaqyar uga diro dadkii deganaay deegaamadan oo waxaan leeyahay ku soo noqda guryihiinna cadowgan al-shabaab waa dhintay waa laga takhallusay maalmaha soo socdana waa dhimo doonaa ku soo noqda magaalooyinkiinna meelaha duurarka kuwa ku dhuumaalaysanaya een dhahaya raashinna siiya biyana siiyana waxbaha siinine ku cibaadaysta hubka ka qaata meesha ay joogaan ku dila noo soo sheega ayagana waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka inay intaas ay waajibaadkaas qaataan marka ugu dambayn waxaan leeyahay saaxiibayaal soo dhowaada hawshaan qaybaad ka tihiin waa idin sugaynay hamuunan u qabna inaadna soo gaartiin waanana soo gaarteen runtii waa wax weyn xoog weynoo nagu soo biiray marka aad iyo aadaad u mahadsantihiin insha allahu tacaalaa laba maalmood iyo saddex maalmood wixii gudahood waxaan rajaynaynaa inay gobolka galguduud inta badan inay gacanta ku jirto haddii alla yidhaahdo oo aan maantay masagawey iyo hareerihiisa joogno waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa jenaraal cali caraaye cosoble gacmo dulle oo magaalada misegabaha kula hadlayey ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka oo hor leh oo ku biiraya dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada galgaduud iyo mudug iyo sidoo kale wuxuu la hadlayey ciidan dadka deegaanka ah oo isla misegabaha ku sugan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqaynta wararka waayaha dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqeynta wararka markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijka falanqeynta wararka waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay warkoomaney saa'i kaanra saa'i kaanra saa'i kumiya ku dambayta warmadayow ma bara waan joognaa warnamayo abwaanguura wuxuu yidhi geddii lagu yaqiin reer galmudug waayahan gabe'e wax gadaal ka haystaba baryahan gacan ma taagaane gabraar beena mooyee ma jiro guluf dhaqaaqaaye garac ururtay gumaysiyo wuxuush haysta gurigaaga inaad gorad u laalaadisaa waa gun dhaqankeede gambashadu maxay tahay tolow gaabi faraskii ahangoolow calaacalka iska dhaaf waa laguu gurmaa minaad soco weyday war cabdillow horaa lagaaga codsado loo yidhi meelaha gale oo iska xoreeyey shabaab kuwa tabarta yaroo weli shabaab haystaan ha u gurmadeen oo hadda galmudug ma waxay sugaysaa degmooyinka laga haysta in hirshabeelle u xorayso aga wargooyin reer galmudugna gormay gacmaha cillaan ka saarteen war maahmaabaa wali araasay dhigin laga dhoobanka jara laakiin maahmaafa sidii annaga tay walaalka hooba dabka jara gaarood kale karafadee waleeri aryaadhaha hogaamiyaha waaya arag alsayd madaxweyne qoorqoor haddaan ka hor waxa uu yidhi dhadow ogaadha galmudug qorogiyaan bay ku beddelatay laakiin xay kuugu taallaahe eh, shabaab beer la fasha ma war cabdulow adigaan ogeyne macallin qoorqoor hadda ka wuxuu yidhi bisad iyo jiiraan rabaa inaan galmudug ku wada hayo hase hadda shacabka galmudug iyo shabaab maynu meel ku wada hayuu rabaa khaliif yoonay amiira hoorido walaskala sii faday wareer galmudug waxay ku maahmaahaan uli ma aroorise oon baa marka shabaab miya wax ugu dhiman yihiin weli wargelmudug war kama haysaane senatar siciid siyaad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa ka go'an yahay dagaalka shabaab waa ku seexdaa waana ku soo toosaa saacad walbana waa u diyaar war xuma tashiil warkooduna awal uusan faa'iide lahayn war wasiirka warfaafinta galmudugba wuxuu yidhi galmudug dagaalku waa ka socdaayoo masegawaabay qabsata aaldheerna qarkay u saaranta hayehe hangoolow gurmadka miyaa gaaray war hadday tahay lafta garemba waa dadaalayo ciidamada nisaa waxay qabsadeen jilib marka gandarshe eh. ilaa xeybta jasiira wargooyinal sayid axmed madoobe madaxweynaha jubbaland eh. wuu dadaalayoo eh. beled xaawaayaan dhaweyd laba nin oo shabaaba baa lagu dilay markaa wowood la jannee la socda inay xoraynta jubbaland socoto war calaa kulli xaalba meelay wax ka jiraanba hirshabeelle ma ahli maamul goboleedyadii kale waa lagu fadhiyaa war horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo ehaynabe oo waxaa kaloo la yidhi ammaan idin ma ogole iska ilaashahabaab ah dhammaan eh. idinma ogole eh. iska ilaasha ashabaab ah war cabdullo waxaa kaloo la yidhi eh. adin iyo afiyo urmiday heesanbaan al-shabaab arlada kaga erin karaa kaga erin kara al-shabaab arlada kaga erin kara war kalamaan anigu markaan yaraa dagaal iyo wax ka sheekaynaya ma arki jirine waxyaabihii aan maqli jiray waxaa ka mid ahay qof haddaad hooskeeda ku istaagtid aaqiro ayaad qaadaysaa faartaada haddaad qabriga ku taagto way kaago'aysaa haddii uu ili kaa dhaco in laga tuuro labada lugood dhexdooda haddii laga tuuri waayena uu iligaasi dib dambe u soo bixi doonin roobka haddaad faraha ku fiiqdo waa joogsanayaa kabtaada haddii la gediyo shayddaankaa fuula kabaha hadday isfuulaan safar baad qabanaysaa idaha dhegta lama qabto haddaad qabatidna cirkaa soo dumaya haddaad libaax ka sheekayso wuu imaanayaa ee haddaad sheegto dheh sheeggiisa ma sheegin dhabaylka wuu soo socto markaa aragto faryaray bidixdheh wayna leexanaysaa bannaanka haddii habeen la xaaqo irsaaqaddaa yaraanaysa gumays haddii habeen gurigiinna soo fuulo qof baa dhiman doona ciddiyaha markaad iska jarto haddaad god ku duugto aakhira ayay kuu soo baxayaan iyagoo geedo midho ah oo aad aadu macaan habeenkii muraayad la iskuma eego haddii kale sawir-sawir ayaad noqonaysaa habeenkii timaha lama jarto haddii kale waa la waalanayaa intaas iyo kuwo kaloo badan waan maqli jiray dagaalka xaggee ka keenteen war kalemaanay war ma haysiine afhayeenka xoogga dalka jenaraal caanood wuxuu yidhi ciidanku inta jaad cunaanay seexdaan sagaal oo habeennimo kadibna waa lagu soo dheelmadaa ayagoo wada hurdaya masiibada dhanna meeshay nooga timid waa jaadka aga war jaadka waa lagu soo jeedaa sootii la dhihi jiray madaxweynaha qarankeenna ma qabato inuu jaadjabiyo war kaga sii dareernaaf hayeenku wuxuu yidhi weliba jaadka ciidanku rasaastay ku gataan rubiciina shan xabadood buu joogaa qaybtuna toban xabadood bay joogtaa warduufkuna inuu labaatan yahay halkaasay ka muuqataa sidaas bayna khasnadii faaraq ku tahayba cadowga hadduu yimaadana xataa hadduu tooso wuxuu ku rida ma hayo weliba wuxuu intaa ku sii daray kuwa jaadka iibiyaana rasaasta al-shabaab bay ka sii gadaan taasina waxay caddayn u tahay ciidanka rasaastoodii shacabkii jaadka ku cuneen in lagula soo duulo lagu dilo aagya wargooyintaasi waa xumo weyne war jenaraal caanod warkan intuusan warbaahinta siinin sow kuma habboonayn inuu taliyaasha ciidanka u sheego war inay ka qaadan waayeen soo ma dhici karto war waxaa layidhi waxaad qarsataa waa ku qarsadaane xaqaa'iqa in la sheegaa waa lagama maarmaan aryaadhaha war ma haysiine sarkaal la yidhaha shariif maxamed barqadle dadkuna jeega u yiqiin maxkamad la soo saaray waxaana lagu eedeeyey inuu qaraxyo badan fududeeyey isaguna lama hoobiye inuu shabaab ka gaday waa caddeeyey isagoo heetaliyo urur ahoo madax ah muggan waxaan la yaaba jeego loo yiqiin geesi inuu yahay shabaab asagoo ku eedaysan muggaan arka arrooy ayaa la aamini doonaa cabdulla war ma haysida jeega wuxuu yidhi yaa la yidhi markii taliyaha ururka layga qaadaan carooday kadibna anaa al-shabaab lugtayda ku doontoo ka dalbaday xidhiir wada shaqayn ah marka waxaan la yaabanahay sargaal aad ku gabanaysay inuu nimankii kugu noqdo soo ibtala maahan caaqiba lahayne weligoodba qof carooday waa ciidansanaye war anigu waxaan la yaabe sargaal aan garaadihiisii laga qaadin oo mushaarkiisii qaata oo xilkii keliya laga qaaday cadaawad intaas leeg inuu bulshada soomaaliyeed u qaado oo oggolaaday inuu qaraxyo hoggaamiyo shacabka lagu xasuuqo masaakiinta ah warcaata war ma saraakiisha la hayaa waa badan yihiin baa la yidhi waxaana la yidhi wax badanoo lala yaabay yaa la arkay ilaahay sharkooda hana mootiye wargooyin shabaab iyo wixii la shaqeeyaba wax isma dhaamaan ay isku xukun bay leeyihiin war horaa waxaa loo yidhi min bashaar ha qaatiyo hubiyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan shabaab muggi laga adkaaday samigay cabdullana waxa uu yidhi dadkii waxay isku dareen duco iyo digri dadkii waxay isku darteen duco iyo digri warkalmaanay war ma haysaane madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi waxaan rabaa doorasho qof iyo coda inaan ka qabto puntland haddaan raba inaan wakhti kororsadana cid ii diidi kartaa ma jirto madaxda iga horraysaba waa kororsa jireen laakiin anigu doorashaan diyaar u ahaye buuqa ha la joojiyo war idinkunistanin arkay calaamado badanoo madaxweyne farmaajo lahaan jiray oo dani uu leeyahay kow madal musharaxiinoo ka soo horjeedaa jirta laba doorasho qof iyo cod ahaan qabaha uu taagan yahay saddex awooduu wax kumaquuniha ha la leeyahay afar mar kastuu hadlayo shuruucda iyo dowladnimada ha la ilaaliyouu yidhaah marka waxaan la yaabanahay astaamihii uu madaxweyne farmaajo ku diidaayay soomaha intaas war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu doorasho qof iyo coda keliya ma aha ee waa wixii dadku isku raacsan yahay doorasho qof iyo cod oo hal qof ii rabaahina dimuqraadiyad maaha war doorasho qof iyo coda madaxweyne farmaajo waa tii laga diidaye siciidani madan baa ka gashay asagana war lama diidin doorasho qof iyo codahe ma la qaban kari lahaa horta war doodyaa la geline deni hal sanaa loogu daro arrinta waa iska caddahay oo hadda ma waxaadna leedihiin dani doorasho cod iyo qofa uma jeede hal sano oo mudokororsiya u raajicinaya bowa aa u jeedaa muran badan baa jira marka yooyootanka wakhtigu hadduu ku dhammaado soo wakhtigii doorasho la laysku raacsan lagu qaban lahaa looma baahna warnimaya war ma haysiine isbahaysi cusubaa soo baxay waxaana ku midoobay sheekh shariif cabdiweli gaas xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid marka waxaan la yaabanahay afartaas maxay ku heshiiyeen warahanamine waxaan tacsiyahayn ayagoo sheegaya miyaad aragt war koonfur galbeed meelaan ahayn iyagoo ka hadlaya miyaad aragt war laascaanoodba waa ka hadleen war madaxda aad ii sheegaysaan oo isbahaysiga noqday dagaalka shabaab lagula jira maxay ka dhaheen war madaxweynihii hore ee yukrain asagoo taliya unuga oo toban qofood hogaaminayu dagaalkii ruushka dagaalka ka qayb galaya madaxweyne sheekh shariif soo ma ahayn dagaalka al-shabaab inuu ka qayb qaato war waxaa la yidhi baadi weyaanta sawde ma looho birmaado baladkeennii buahale managa basbaa warwar ma haysiina odayaasha dhaqanka gobolka sool waa kala qaybsameen qole waxay leeyihiin somalilan ciidankeeda ha nagala baxdo qole waxay leeyihiin buntland faragelinta ha naga daayso war waxaan maqli jiray madegana warkaagu balducuun isugu bayr wixii kuugu daranshiig halagaa daweeye waayahay dhegeystayaal barnaamijka falanqeynta wararka waad ka dhegeysanayseen raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho waa inaga intaas anigoo ah axmed dirar ayaa idinla socodsiinayay cabdiraxmaan keyse ayaa farsameynayay markanantaan kulmayna haddii ala yaraado nabadgelyo